بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed ee aynu kaga warramaynay taarikh nololeedkii khaalid ibn ibnulwaliid almakhsuumiyi sayfullahi almasluul khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhsuum ahana seeftii allah ee galka la-ay radia allahu canhu ardaah ilaahay raalliha ka noqdahana raalligeliye walaalayaal khaalid waxaynu kasoo warramnay xalqadan xalqadii ka horreysay in uu eh, ka guulaystay ninkii nebinimada sheegan jiray ee musaylamat alkadaab beenaalihii musaylama khaalid ibn waliid radi allahu canhu waxaa mar kale muuqatay cabqariyadiisii la yaabka lahayd waxaa muuqatay sidii uu u qorshayn jiray dagaalada waxaan muuqatay khidooyinkii la yaabka lahaa ee uu dhigi jiray goobta dagaalka radia allahu canhu ardaa walaal goobta dagaalka ee alyamaama loo yaqaano rag farabadan oo muslimiin ayaa ku geeriyooday sidoo kalena muslimo waa lagu dilay oo inagii kasoo warramnay muslimiintii ama saxaabadii waaweyneyd ay ku geeriyooday waxaa kamid ahaa zayd ibnu lkhadaab radi allahu canhu oo ay cumar ibnu lkhadaab radi allahu canhu ay walaalo ahaayeen waxaa kaloo ka mid ah salim mawla abi xudayfa radi allahu canhu qaari weyn oo kamid mid a ah qura'dii waaweyneyd ee markaa muslimiinta iyo saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhim waxaa kaloo ka mid ah abu xudayfa laftigiisii abu xudayfa ibnu cutba weeye radia allahu canhu isaguna ku geeriyooday goobta dagaalka waxaa kaloo ku geeriyooday saxaabiga kale reer ansaareed ee thaabit ibn qays radia allahu canhu arda thaabit ibnu qaysna yacni qiso cajiiba ayuu leey oo la halmaasho taariikhda khaalid ibnu waliid radi allahu canhu thaabit walaalayaal waxaynu sheegnay inuu dagaalamay radia allahu canhu oo markii ay qadhaadhaatay uu dhahay annagu sidan maanaan ahaan jirin markaanu la dagaalami jirnay ama barbarkiisa ka dagaalami jirnay muxamedun rasuulullah nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka waa dagaalamay oo wuxuu qaatay markaa kafantiisii ayuu qaatay isagoo le ilaahayow waxa aan eh, yacni kaaga cudur daaraya muslimiintu falkan ay ku kacayaan iyo waxaan kaloo kaa magangelayaa falka ay musaylama iyo qoomkiisu ay kula kacayaan muslimiinta waa tego kafantiisii isagoo sito god buu markaa galay uu lugaha geliye markaa dabadeedna uu dagaalamay subxaan allah dabadeedna way dileen waa geeriyooda markaas oo halkaas uu ku shahiiday radi allahu canhu o haddaba markii uu shahiiday ee uu dhintay markaa radi allahu canhu ayaa wuxuu sitay waxa dirciga laga dulgashto markaa maryaha markaa siti dirci baa laga dulgashanaya goobta dagaalka markii la joogo la isaga ilaalinayo warmaha iyo falaadhaha iyo shiishka iyo waxay lamidka dircigiisiibaa haddaba lagala baxay nin baa la baxay wuu orday marka meel buu geeyey nin ka mid a ah haddaba saxaabadii rasuulka ah ama muslimiinta ciidankii muslimiinta ku jira ayaa waxoogaa qandho ayaa qabatay ama lulo ayaa qabatay wuu seexday marka isla markuu seexday buu riyada wuxuu ku arkay thaabit ibnu qays radia allahu canhu ardaa markaasuu thaabit ibnu qays baa wuxuu ku dhahay nin yahow dhegaysa buu yihi ma aha waxaanaad riyo ee waxa weeye waa aniga oo thaabit ibnu qaysa buu yihi radia allahu canhu waxau yidhi dircigii aan sitay waxa qaatay buu yidhi nin baa la baxsaday yacni uu xaday uu la cararay subxaan allah wuxuu geeyey buu meel buurma ah buurmadu waxa weeye waa meel taaga ah buur yaroo taaga ah ayuu geeyay buu yidhi dhagax buu dusha ka saaray dircigayga qaad buu yidhi oo tag oo soo qaad waxaad u geysaa amiirka ama hoggaanka ciidanka ee khalid bin waliid radi allahu canh khaalidna ha u geeyo khaliifka rasuulka ilaahay ee sidiiq abibakr sidiiq radi allahu canh ha la iibiyo markaa dircigaygan oo markaa dayn laygu leeyaha laygaga bixiyo nin addoona gurigayga joogana xor ayuu yahay ilaahay wejigiisaba xor loo aan u xoriy subxaan allah sidaas u dhahay saxaabigii thaabit ibn qays radi allahu canhu arda ninkii waxaana ku yidhi weliba ha is odhanin waxaanaad arkaysa waa riyo oo markaa yani dardaarankayga ha dayicin ayuu yidhi subxaan allah ninkii wuu tagay meeshii buurmada ahayd ee taagan ahayd buu taga tega buu ka dulqaaday wuxuu helay subxaan allah dircigii thaabit ibnu qays radi allahu canhu arda dircigii markii uu soo qaaday buu u dhiibay markaa hogaamiyihii guud ee ciidamada muslimiinta khaalid bn lwaliid almaqsumiyi sayfullahi almasluul waa u dhiibay khaalidna wuxuu usii gudbiyey abibakr asidiiq radi allahu canhu arda abibakr baa yidhi lanuufidana wasiyata thaabit waanu fulinaynaa buu yihi dardaarankii thaabit ibn qays wuu iibiyey dircigii dayntiibuu ka bixiyey ninka addoonkana waa la xoriyey fa asbaxat hadihi lwasiya waxay noqotay markaa dardaarankaasi dardaarankii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee qof dhintay intuu soo dardaarmay la fuliyey subxaan allah marka mucjisooyin ka dhaca saxaabadii rasuulka ridwan llahi calayhim ninkana hala yaabin walaalayaal ninkan thaabit ibn qays radi allahu canhu saxaabadii waaweynida rasuulka ayuu ka mid ah nebigaana ugu bishaareeyey oo ku dhahay thaabit ibni qaysow nolol fiican baad noolaanaysa waxaanad dhimanaysaa adigoo shahiida waxaanad gelaysaa jannada allahu akbar saddex kala yani kala sarsareeya ayuu nebigu ugu bishaareeyey sala allahu alayh wasalam markaa thaabit wuxuu ahaa ninka dee nebigeenu ka warramay ee uu jannada ugu bishaariyey ee inuu shahiid u noqonayana xitaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ugu bishaareeyey sidoo kale nolol raaxale inuu noolaanayana uu ugu bishaareeyey waanu noola nolol raaxa leh nin wuxuu ahaa xarago badan oo qurux badan oo xaragooda subxaan allah shahiidna wuu ku dhintay jannana wuu galay maxaa ka wanaagsan walaaliyo saxaabadaas ayay ahayd raggii ku geeriyooday ridwaanullaahi calayhim guud ahaantoodba alla subxaana wa tacala raalliha ka noqdeen sidoo kale walaalayaal markii macrakadii alyamaama ay dhammaantay waxaa kaloo jirtay duulaano kale oo sidiiq abibakr sidiiq uu soo diray oo magaalooyin kale ama yacni wadamo kale oo muslimiinta kamid ahaa jasiiradda carabeed ku taalay ayaa iyaguna ridoobay oo waxaynu nidhi markaynu bilaabayna silsiladda yacni guud ahaan jasiiradda carbeed oo dhan way ridoobday marka laga reebo magaalada madiina iyo maka iyo daa'if inta kale way ridoobday walaalayaal ridaduna laba nooc bay ahayd mid waxay ahayd diintaba tootale way ka baxeen oo nebiye iyo balaaya iska sheegteen waxaan markaa jirin subxaan allah midna waxay ahayd zakadii bay diideen zakadii ayay diideen oo waxay kala dhambaleen salaadii iyo sonkii salaadii iyo zakadii bay kala dhambaleen aayadii qur-aankeed waa aqiimu wa aatu zakata salaada oogo tukada bixiyana zakada waxay dhaheen salaadu keliyaanu oogaynaa zakadii aayadii intii kalena saasay gooyeen walciyaadu billah dabadeedna eh, abibakr asidiiq waa kii la dagaalamay waxaa ka mid ahaa meelihii ridowday meesha loo yaqaana albaxrayn baxrayn markaa waa wadankan kuwait iyo gadar aagaasay markaa mandaqadaasa la isku dhihi jiray marka hore baxrayn nin ba boqora ka telin jiray oo la dhihi jiray almundir ibnu sawi ninkaas wuu islaamay marka walaalayaal nin wanaagsanna wuu ahaa markii haddaba isagii uu geeriyooday dabcan wuxuu geeriyooday sanadkii koob iyo tobnaad ee hijiriyada isla sanadku nabigeena uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ayuu ninka wanaagsanina raximahullahu isna uu geeriyooday markii uu geeriyooday ayaa waxa weeye magaaladii wadankii baxrayn dadkii joogay yagiina way ridoobeen oo waxay dheheen ku doodeen markaa haduu maxamed nebi ahaabay dheheen muu dhiman lahayn subxaan allah intoodii badneyd way ridowday magaalo keliya ayaa sugnayd baa la dhahdaa magaaladana nin baa sugay aljarudi la dhihi jiray oo la leeyahay wuxuu u soo hijrooday xagga nebigo nebigubu la kulmay marka dee saxaabi buu dabcan noqonay ninkaas ayaa wuxuu ku dhahay nebi maxamed buu yihi nebiye ma ka horreeyeen waxay dhaheen haayo nebiyaa ka horreeyey wuxuu ku dhahay marka nebiyadaa ka horreeya xaggee qabteen wuxuu waxay dhaheen wuu geeriyo way geeriyooda nebiyadaasi wuxuu ku yidhi marka nebi maxamedna isna waa nebiyadaas unoo isna dee wuu geeriyooday wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum wman ynqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya a wasayajzi allahu shaakiriin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nebiga oo nool oo xayi ahoo nool ayay aayadani soo degaysaa oo la leeyahay wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat muxamed waxa weeye waa rasuul ka mid a rusuladii tegey macnaha geeriyooday uun isaguna uu geeriyoonaya afa in maata haddii uu dhinto nebi maxamed aw qutila ama isagiiba la dilo inqalabtum calaa caqaabikum ma dhabarkiina dib u jeedinaysaan ma cidhib dambeedkiin iyo gaalnimadiiba dib ugu noqonaysaan subxaan allah waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadur allaha shay-a qofka dib u noqda gaalnimadii dib ugu laabta iyo celi dambeedkiisa dib ugu laabta kaas alle subxaana wa tacala wax dhiba u geysanayaa ma jirto subxana allah isagunba ishalaagaya kaas aayadda qur'aanka aankaabay ah de markaa saxaabadii ay daliishanayeen dabcanna waxa weeye waa aayaddii qur-aankayda abibakr asidiq radi allahu canhu uu daliishaday markii yacni uu nebigan uu geeriyooday ee cumar ibnu khadaab radi allahu canhu uu taagnaa masaajidka ou lahaa nebigu wuu soo laabanaya subxaan allah kolka ay saxaabadii lahayd waxaanu u malaynay in aayadani ay imikaba soo degtay subxaan allah mar horay soo degtay laakiin yacni waqcadii iyo yacni dhacdadaas siday isugu beegnayd ayay waxay dhaheen waan wada markaasaanu yaqiinsanay inuu rasuulku geeriyooday bay dhaheen sala allahu calayh wasalam walaalayaal nimanka markaa baxrayn arrintaasaa ka dhacday dabadeedna sidiiq radi allahu canhu wuxuu u diray saxaabiga alcalaa ibnu alxadarami ayuu u diray alcalaa ibnu alxadarami ayaa loo diray si markaa yacni ciidamada muslimiinta halkaa joogta intaan ridooba ridoobin uu u xoojiyo nimanka ridoobina markaa ay isaga dhiciyaan alcalaa ibnu alxadarami wuu soo baxay nimankii kale ciidankii muslimiinta way wada kulmeen habeenkii ayaa meel bannaan ah baa la seexday marka waxaa la leeyahy habeenkii markii ay seexdeen ayaa waxay wateen geel badan oo alaaba ay u saarantay geelii baa firdhaday geelii ayaa baxsaday oo meeluu qabtay la garan waayey subxaan allah meeluu jaan iyo ceyb dhigay waa la garan waayey wuu baxsaday habeenkii subaxii markaa salaadii markii loo soo kacay unbaa hareerha la fiiriyey geeli maba joogaba neef xoola ah oo meeshii u joogaaba ma jirto cunto la cunayana ma haystaan biyo la cabana ma haystaan geelii markaa baxsad buu noqday subxaan allah alcala ibn alxadrami saxaabigii baa radi allahu canhu salaadii markii u tujiyey ayuu weydiiyey dabcan way qusteen oo werwer badan iyo walbahaar baa nimankii ku yimi marka wuxuu ku dhahay warma muslimiin baa tiidin mise gaalo markaasi dheen maya muslimiin baanu markaasuu maxaa u socotaan waxay dheheen waxaan u soconay jidka ilaahay baan u diriraynaa wuxuu ku dhahay haddaba ilaahay idinma hoojinaya dhegaysta ilaahay baynu baryaynaa marka intuu jilba joogsaday oo ruugagiisa ku istaagay ayuu ilaahay baryay subxaana wa tacaala markii ilaahay ay baryeen saxaabigaasina mustajaabi dacwa buu ahaa radi allahu canhu ducooyinka waa laga ajiibi jiray ayaa markaa walaalayaal halka haroortooda unbaa dar biyo ah meel biyo ay fadhiyaan unbaa kasoo burqatay subxaan allah biyihun bay cabeen alxamdulilah rabcaalamiin biyihun baa la cabay subxaan allah mucjiso ayaa lagu tusay meel saxara ah subxaan allah goor barqa ah markii ay ahayd markaa saacadii tobanka meelaha barqada meelaha markay tahay ayaa geeloodii uu sidiisi u dhigaysan walaalayaal oo intiiba ay dhan yihiin unba halkaa soo galay oo yacni alaabtii saarneydna mid aan alaabtiina ay sideeda wada saaran tahay midna aanu luminin alaabtii saarneyd subxaan allah way farxeen dabadeedna ciidankii alxamdulillah ilahay ba mahadnaqeen kadibna waxay direen nin markaa sahan ah nin la jira cabdullahi ibn xadf ayaa la diray oo lagu yidhi nimanka markaa baxrayn murtadiinta ah yani dadkii gaaloobay yani diinta ka baxay walciyaadu billahi rabb alcaalamiin soo sahami sida ay xaaladda ay ku jiraan ninkiibaa baxay uu soo sahamiyey wuxuu ogaaday in habeenka noocaas ah in ay cabayaan khamrigii oo xaflad ciidna ay leeyihiin iyo munaasabad oo ay cabayaan ka dhergayaan walciyaadu billah khamriga habeenkii ayaa lagu kadiyey marka nimankii gaaleed waa lagu kadiyey waa la laayey way jabeen way baxsadeen marka intii baxsatay markaa walaalayaal doomay kaxaysteen waxay u gudbeen jasiirad la dhaho daariin jasiirad la dhaho daariin oo hareerahoo dhan badi ay ka xigto doomay kaxaysteen marka dabadeedna ciidankii markaa alcala ibnu alxadarmi radi allahu canhu uu hogaaminayey ayaa isagina wuxuu ka daba kaxaystay awrtii iyo fardihii isagu kaxaystay markii ay yimaadeen meeshii markaa badii ay yimaadeen ayay gudbi kari waayeen oo waxay dhaheen haddaynu dooma kaxaysano wakti baynu u qaadanaysa maxaynu yeelana alcalaa ibnu alxadrami ayaa wuxuu dhahay fardaheennan iyo geelan aynu wadanno ayaynu kaga tallaabaynaa badda subxaan allah si ugu horraysa sidaa badda u geliyey faraskii waaba iska sabaynaya waaba iska socday geeloodii bay geleen waaba iska sabay laa ilaha ila allah isagoo ducaysanayo laa ilaaha ila allah yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa muxyi lilmowta isagoo ducaas ducada akhrinsanayo rabbigii baryay ayaa geelii iyo fardihii bay kaga tallaabeen baddii jasiiradii bay tageen nimankii ay eryanayeen oo meesha joogay ugu tageen wixii ay iska dhicin karayeen way iska dhiciyeen kadibna waxay kusoo laabteen fardihii iyo geelii mali ma maqashay qof baa fardo iyo geel badda kaga talaabay saxaabigan radi allahu canhu al alcalaa ibn alxadami ayaa kaga talaabay subxaan allah saxaabi waxaa mustajaabi ah oo ilaahay subxaanahu watacala uu dacada uu ka ajeebi jiray walidalik baa culimmadeenna waxay dhaheen ambiyada ama nebiyada mucjisooyinkii la siiyo dhan intooda badan waxa la siiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ama waxaa la siiyey oo laga ilaahay uu ka muujiyey saxaabi ka mid a ah saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim maalan nabi muuse alayhi salaam mucjisadii badda sidaa u kala dhambalmaysa oo ilaahay u kala dhambalay u fiirso saxaabigii rasuulki ilaahay ee alcalaa ibnu alxadrami isna badii ayuunbaa loo sabeeyey geel iyo fardo subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ila billah arrintii markaa ridadii baxrayna sidaasaa loosoo afjaray muslimnima ayay dadkii ku dambeeyeen waxaa jirtay sidoo kale oo gaaloobay meesha la dhahdo cumaan waa wadankan cumaan halkaas iyagana eh, laba nin oo boqoro muslimiina ah ayaa walaalayaal ka talinayay oo waxaa soo islaamiyey saxaabigii camru bn alcaas ayaa nebigu u diray yacni muddo dheer kadib eh, iyo niqaash fara badan kadib labadii nin oo boqora ah, ahaa la dhihi jiray jayfar iyo cubaad laba nin oo walaalo ah way islaameen diinta islaamkana way soo galeen nabiguna boqortooyadoodii waxoodii kamuu qaadinaya wuu u daayay sala allahu calayh wasalam iyagiina haddaba markii nebigu uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ayaa nin baa soo baxay isna la dhahdo dutaaj ama dhultaaj la dhaho magaciisana la dhihi jiray laqiit ibnu malik alsdi ninkaas isna nebinimu sheegtay walciyaadu billahi rabb alcaalamiin dad fara badan markaa cumaan joogana iyaguna ridadii ayay ka qayb galeen marka asidiiq radi allahu canhu wuxuu soo diray laban ciidan ayuu soo kala diray ciidan uu hogaaminaya xudayfa ibn muxsin iyo ciidan kale uu hogaaminaya carjaf albaarqiy ayuu soo diray marka labada ciidanba wuxuu ku dhahay waxaad aadaan dhankaas iyo cumaan taga markaad cumaan dhammaysaan waxaad tegaysaan deegaan la dhaho muhura muhura markaad dhammaysaanna yaman baad dib ugu laabanaysaan saasaa lasoo faray sidoo kale walaalayaal saxaabigii cikrama ibn abi jahl markaynu ka waramaynay deegaankii dagaalkii musalimale la gelayay waa kii abibakar sidiiq usoo diray marka hore inuu horaan u noqdo ama hordhac u noqdo ciidamada muslima la dagaalamaysa cikrama wuu degdegay ayaanu nidhi xalqadii hore dabadeedna waa laga bedelay goobtii dagaalka waxaa loo bedelay cumaan cumaan raggana lagu dara markaa waxaa lagu daray markaa xudayfa ibn lmuxsin iyo markaa carjafa albarqiyi ciidankiisii baa lagu daray cikrame min abijaal iyagoo wada socda ayay markaa dhankii cumaan ay aadeen waraaqay u dirteen markaa labadii nin ee yacni cumaan haystee muslimiinta ahaa iyagiina markaa ciidankii bay kusoo biireen ninkii hadaba nebinimada sheegin jiray walciyaadu billah laqiid la dhihi jiray ibn malik alasdi isagiina markii uu maqlay ciidan baa soo socda oo sidiiq uu soo diray radiallahu canhu ayuu diyaar garoobay magaalada suuqii ugu weynaay oo dabba la dhihi jiray halkaasuu isugu keenay ciidankiisii marka muslimiintii iyo nimankii gaaladu way sarkeen waa la kulmay dagaal aada u qadhaadh baa dhacay oo muslimiintii ayaa markii hore jawladii hore laga lahaa laga gacan sareeyay ilama ay madad kale ay heleen muslimiinta ay madad kale ay heleen subxaan allah markaas iyaa cagta mariyeen nimankii way jabeen nimankii kambashooda la qaaday way yaaceen markaa way firdhadeen subxaan allah muslimiintii baana markaa dalkii cumaan ahaydna sidaas kula wareegay oo nimankii yani islaamnimadii sideeda uga sugay markaa walaalayaal markii cumaan ay ka dhabbaxeen haye haddana waxay qabteen meeshii deegaankii uh, la dhihi jiray muhura sidoo kale waxba taana hadal kugu daalinayna muslimiinta ayaa walaalayaal gacan sarreeyey subxaan allah dhanka yaman yaman waxaa kasoo baxay baanu nidhi nin kaleo nebinimo sheegan jiray oo xalaqaadkii horenu ku tilmaamay la dhihi jiray magaciisa aswad alcunaysi aswad alcunaysi waxaa dilay fayruus ayaa dilay nebiga markii dhowr maalmood ay noloshiisa ka hadhay oo inagii sheegayna inuu nebigu ku bishaaranayeyba ee uu lahaa nin barakaysanoo fayrus la dhahaa dilay habaaqabihii nebiga sheegan jiray la dhihi jiray aswad alcunaysi laakiin markuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam way ridoobeen reer yeman way ridoobeen saxaabadiina in laga saaray beledka ayaynu tilmaamnay sida saxaabigii mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari radi allahu canhuma asidiiq waa kii ciidamaha soo diray markaa walaalayaal ciidamuu usoo diray dhulka yeman markii la dilay walaalayaal ninkii aswad alcunaysi raggii dilay ka qayb galay waxaa kamid ah fayruus oo aynu tilmaamnay sidoo kale nin kaloo la dhahdo markaa qays ibnu makxuush ayaa isna kamid ahaa raggii markaa ka qayb galay dilkii markaa ninkii la dhihi jira aswad alcunasi iyo nin la dhahdo daraweyhi daardaweyhi calaa kulli xaal walaalayaal ninkii la dhahdo qays ibnu makxuush ayaa markii uu aswad alcunaysi subxaan allah uu dhintay ayuu isagiina ridooba diintu ka baxay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin ayay leeyihin culamada taariikhdu dabadeedna wuxuu doonay inuu qabsado dhulka yeman dagaal baa dhex maray markaa fayruus iyo iyo fayruus oo dhan ah iyo sidoo kale daar daweyhi oo dhan ah iyo markaa qays ibnu makxuushuu doonaya inuu qabsado dhulkii daar daweyhi ayaa la dilay oo qays ibnu makxuush ciidankiisii baa dilay fayruusna wuxuu doonay inuu dilo subxaan laakiin ciidankii muslimiinta ayaa soo gaadhay waa la jebiyey qays ibnu makxuush waa la qabtay isagii waa la qabtay isagii nin kale la dhihi jiray camru bn macad ibnu yakrib oo isaguna marka hore muslim ahaa isna ridoobay walciyaadu bilah labadii nin oo maxaabiisa ayaa loo keenay asidiiq radi allahu can abibakr asidiiq loo keenay abibakr wuu weydiiyey maidinkaa diinta ka baxay walciyaadu bilah way markaa waxay dheheen kamaanaan bixin abibakr asidiiq radi allahu canhu waa iska cafiyeen ilaahay baan u tala saartay saraa'iirtoodii wixii ay qarsanayeen subxaan allah sidaas ayaa islaamnimadii walaalayaal ay ugu sugantay dhulka yaman cumaan baxrayn iyo guud ahaan jasiiradda carabeed oo dhan oo meel kastoo laga soo sheego cid baa ridowday waxaa markaa asidiiq radi allahu canhu ayaa ciidan u diraayay ciidanka muslimiintana mar walba gacanta sare yeelanayay subxaan allah leanna waxay ahayn dad ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa u dararaya niyaddoodii qalbigoodana ay saafi tahay waxaana aanay ka ahayn mansab doon ama jagadoon ama magacdoone ay ka ahayd jannadoon ay ka ahayd ayaga marka ilaahay mar walba guusha wuu siinayey subxaan allah walaalayaal jasiiradda carbeed markaa dadkii ridoobay sidaas ayuu markaa asidiiq radi allahu canhu uu ugu soo celiyay guud ahaan eh, islaamnimadii ugu soo celiyey kadibna waxaa bilaabantay duulaanadii dagaaladii lala gelayay dowladdii adduunka ugu guunsanayd ee ugu weynayd ee dowladdii farisiyiinta ayadoo loo adeegsanayo geesigii muslimiinta ee khaalid ibn lwaliid almaqsuumiye sayfullahi almasluul seeftii allah ee galka la-ayd subxaan allah isagaana cagta marinaya soona gabagabeynaya dowladdii shanta kun ee sannadood jirtay sidoo kale khaalid ayaa ah ninka burburiyay dowladdii romaanka ee reer yurubta ee qabsaday dalka suuriya filistiin urdun iyo weliba lubnaan way inoo soo socotaa kuwaasoo dhan xalqadaha kale ayaynu walaalayaal kaga warrami doonaa insha allahu tacaala laakiin aynu dul istaagno maadaama aynu xuruub ridda ama dagaaladii riddada aynu kasii gudbayno walaalayaal khalid ibnu waliid inuu cabqari yahay oo uu yahay yacni nin looga hadhay xagga khidada dagaalka waxaa ku tusaysa oo cajiiba oo la yaab leh cabqaryadiisa waxaa ku tusaysa khaalid ibnu waliid marka uu guulaysanayo khidooyinka uu dhigo subxaan allah nin ku haysta adduunka khida caskari iyo balaan iyo qorsho maba jiraba u fiirsada walaalayaal tusaaleyaa dhowr tusaalaan idin soo qaadanaya khaalid ibn waliid radi allahu canhum dagaalkii uxud markuu nabiga uu kasoo horjeeday oo muslimiinta uu la dagaalamayey waxa la jebiyey horaantii dagaalka waxa la jebiyey gaaladii reer quraysheed baa la jebiyey jawladii hore waa yaacano way firdhadeen khaalid khida kale ayuu dejistay balantu ayuu lahaa qorshe labaad buu lahaa haddii la jebiyo sidan samee subxaan allah qorshe kalea u dejisna subxaan allah markii ay saxaabadii buurtii ay ka daadatay ayuu soo dhabar jebiyey muslimiintii dhabarku kaga yimid u fiirsada khidada iyo qorshahaasu u dhigay subxaan allah sidoo kale qaswadii kale ee muslimiinta uu u dagaalamayey ee qaswatu mu'ta markii la jebiyey muslimiinta ee la dilay saddexdii hogaamiye ee nabigu uu magacaabay saxaabigii zayd ibn alxaarith iyo jacfar ibn abi taalib iyo cabdullahi ibnu rawaxa markii la dilay ee loo dhiibay calanka iyo hogaanka loo dhiibay khayd muslimiinta waa la jebiyey markaas subxaan allah iyagoo oo la jebiyey ayuu khidaya iyo iyo balaankaliyo qorshe kale u dhigay subxaan allah markaasuu gacansaraa gacansaarkii uu yeeshay iyo guushii uu yeeshay sidoo kale macrakadii alyamaama ee uu kaga soo horjeeday ninkii musaylamat alkadaab la dhihi jiray gacanta hore waxaa yeeshay iyo jowladda hore musaylama ciidankoodii ayaa yeeshay oo muslimiinta dib ayaa loo riixay ilama ayaanu nidhi khaymadii ama yacni cariishkii ay xaaskii khaalid ibn waliid ay ku jirtay inay soo gaadheen nimankii reer bani xaniifa haddana dib buu isu abaabulay qorsho kaluu sameeyey ciidamadii ayuu markaa subxaan allah u yeedhay kuwii muhaajiriinta calan buu dhiibay ansaarta calan buu dhiibay qabiil kastaba uu dhiibay si uu ogaado meesha looga soo dhacayo qorsho cusub buu sameeyey balaan cusub buu sameeyey maa haadihi alcabqariya waa maxay cabqariyadda intan la eg isagoo jabay oo la jebiyey oo cagta la marinayo ayuu bedelayaa qorshihii isla markiiba subxaan allah waa caqli iyo maskax iyo maan weeye ilaahay uu ku marnaystay saxaabiga radia allahu canhu arda waxa soo socdaanaad arki doontaa marka uu cagta marin doono dowladda farisiyiinta ayaad arki doontaa insha allahu tacaala caskariyadiisa iyo cabqariyadiisa walidalika naquul saa aawadeed waxaanu leenahay huwa akbar mukhaid caskari fi taarikh waxa weeye waa qorshe ugu weynaa ee taarikhda bashirka soo mara subxaan allah hada wallahu aclam inahaasan kusoo gunaanadi doonaa haddii alla ka dhigo xalqadeeni wallahu aclam wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu